الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قال الامام مالك رحمه الله كتاب القراض ما جاء في القراض القراض هو عقد عقد يجمع بين صاحب راس مال وعامل يقطع قطعة من ماله فيسلمه لرجل يتاجر فيه fayashtarikaani fi اribxi calى qadrin mutafaqi calayh bilmunaasafati biاlrubci biاthuluthi biاsudusi biاlkhumus haakada wa ahlu اlxijaazi yusamuunahu alqiraar وأهل العراق يسمونه مضاربة فلغة أهل الحجاز القراط ولغة أهل العراق المضاربة وكان عقدا معروفا في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ قطعة من مال خديجة فاتجر بها وسافر به إلى الشام ولما جاء الإسلام أقره هكذا فهو عقد فيه ارتفاق رجل عنده مال ولكن لا يستطيع أن ينميه ويشتغل به وآخر عنده faraaqun walaakin laysa cindahu maal fayashtarikaani fii maalin fii ribxihi hada yushaariku bijuhdihi wa camalihi wa hada yushaariku bimaalihi qaala malikun can zayd bni aslama can abiihi annahu qaal kharaja cabdullaahi wa cubaydullaahi bna cumara bni lkhaaabi fii jeyshin ila alciraaq waladaani lcumar lilkhadaab radia allaahu canhu axaduhumaa yusamaa bicabdillaah waalaaakharu ubaydullah dahaba fi jeyshin ila alciraaq jeysh yuqaazii fi lciraaq falamaa qafala yacni lamaa rajacaa min safratihimaa ila alciraaq mara calaa abi muusa alashcari radia allahu canhu wahuwa amiiru lbasra hada abu muusa alashcari wallahu cumar cala albasrati fakana amiiran cala albasrati radia allahu canh faraxaba bihimaa wasahal yacni qarabahumaa wa qaala lahumaa marxaban bikumaa waahlan wasahlan uma qaal low aqdiru lakumaa calaa amrin anfacukumaa bihi lafacaltu yani low wajadtu shay-an tastafiiduuna minhu wa astatiicu ana an uwafirahu lakum facaltu dalik uma qaala bala fakaأnahu fi lأwal ma kana cindahu fikraة lmudaaraba faqaala bala ha huna maal min maal illah yani maal min amwaali muslimiina maalun caam uriidu an abcatha bihi ila amiiri lmu'miniin uriidu an ursilahu wa uusilahu ilaa cumar fa uslifukumaahu jacaltu hada almaala salafan lakum uslifukumaa hada almaal tabiicaani bihi shaya tashtariyaani bihi shaya taakudaani ilaa almadiina fatabicun watarjicuun raasamaali ilaa amiir muminiin qaala fatabtaacaani bihi mataacan min mataaci alciraaq yani taakhuduuna bidaacatan min badaa'ic alciraaq uma tabicaanihi bilmadiina fatu'addiyaani ra'sa almaali ilaa amiiri lmuminiin tuaddiyaani ra'sa almaal wa huwa maal llahi wa huwa maalun caamun min amwaali lmuslimiina alcaama ila amiir lmuminiin wayakuuna alribqu lakumaa wa antumaa tastafiidaani wayakuunu lakumaa ribqu hada almaal faqaala wajidna yani naxibu dalik fafacal wakataba ilaa cumara bni lkhaaabi an yaakuda minhuma almaal kataba ila amiir muminiina ana cinda ibnayhi hada almaal wa ra'su lmaal yucaadu ilaa amiiri lmu'miniin cumar wاribku lahum falamaa qadima baaca faurbixa lamaa wasala ila almadiinati baaca hada almaal wa rabixa urbixa yani wajada ribxan faqaal akulu ljeishi aslafahu mihla maa aslafakumaa alaa dahara jiddu amiiri اlmu'miniina cumar radia allahu canhu wa insaafuhu min ahli beytihi faqaal hal hada asalaf shamila aljamiic fa aslafa amiiru lbasrati abu muusa alashcari likuli axad min afraadi iljeysh qaala laa bal hasanad bal khasahu bina faqaala cumaru bnu lkhadaab ibnaa amiiri lmu'miniina faaslafakumaa addiya almaala waridcahu saara fiihi muxaabaa min ajli anakumaa ibna amiiri lmu'miniina acdaakumaa hada salaf wastafadtum min hadihi almanzilati walmakaanati minii walaa yumkin an yakuuna lakumaa shayun takusaani bih min ajli anakumaa ibna amiir lmuminiin la la la faama cabdullahi fasakat cabdullahi bni cumar sakat wa amaa cubaydullaahi faqaala maa yanbagii laka ya amiira almu'miniin hada badaa yujaadiluhu qaala maa yanbagii laka hada lianna hada almaal naxnu ishtaqalnaa bihi waqad dakhala fii damaanina walow talifa hada almaal kaana fii damaanina falamaa kaana ra'su lmaali fii damaanina idan alcadlu an yakuuna lana ridkuhu qaal low naqasa almaalu aw halaka ladaminaahu faqaala cumar addiyaahu utruk hada alkalaa laa yujdii shaya addi hada aribc iiti bihada aribc fasakata cabdullaahi waraajacahu cubaydullah faqaala rajula min julasaa'i cumar ya amiira almu'miniin low jacaltahu qiraadan xawil hadihi almucaamala ilaa qiraad wajcalhu qiraadan واstlim رأس الmaal وخli الربح lahma maadaama anahma اshtagla فيه وqاla cmar qad jacaltu qirاada faأkhذa cmaru رأس الmaali وaنصfa ribxihi أkhذa رأس الmaal نصfa ribx وأkhذa عubayd cabdاللahi وعubayd الlah بna cmر بن الخطاaب نصfa ribx أkhذaya النصف الثاني أkhذa النصف الثاني من هذا المال قال أبو عمر هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه لأنهما ابناه وحاباهما أبو موسى الأشعري بما أعطاهما فاجتهد للمسلمين في ذلك واحتاط لهم كما فعل بعماله إذ شاطرهم أموالهم احتياطا لعامة المسلمين kaana facala hada maca aljamiic xataa abu hureyra lamaa jaa bilmaali ilaa cumar min basra qaala min ayna laka hada almaal qaala hada maal li qaala takunu amaanat allah fastalama jamiica almaal min abi hureyra walama araada cumar an yarjachu qaala laa laa laa akunu marata ukra amiira xataa laa adkula fi jumlati alkhaa'iniin laa laa yakfiini maa salaf idan hada min baabi alixtiyaad walaysa fardan walakin hada min ixtiyaadi cumar radia allahu canhu wa insaafihi min ahli beytihi radia allahu canhu وxadaثnii can malik can ilcalaa bn cabdiraxman can abihi wa huwa cabdiraxman can jadihi wa huwa yacquub alxuraqi ana cثmaana bna cafaan acطaahu maala qiraaban yacmalu fiihi calى ana aribxa baynahum hada ayضa amiir muminiin cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu dafca juزءa min almaali lyacquub mawla اlxuraqa liyutaajira fiihi min baabi اlqiraad fadala hada clى ana hada اlqiraad habta can amiiri اlmuminiin wa habta can amiiri اlmuminiin ayضa cuثmaan radi allahu canhu ma yjuuzu fi qiraad qala maliku wajhu lqiraadi almacruufi aljaa'is yani alqiraad aladi tacaarafa calayhi almuslimuuna qadiima an yaakuda arajulu almaala min saaxibihi cala an yacmala fiih idan wadiifatu alcaamili alcamal wa wadiifatu saaxibi almaali an yadfaca ra'sa almaal ila alcaamil an yaakuda rajulu lmaala min saaxibihi calaa an yacmala fiihi walaa damaana calayhi liana yadahu yadu amaana wa nafaqatu alcaamili fi lmaali fii safarihi min tacaamihi wa kiswatihi wamaa yuslixuhu bilmacruufi biqadri almaali idaa shakasa fi lmaal idaa kaana almaalu yaxmilu dalik ayib nafaqatu lcaamil yaxtaaju ilaa nafaqa min ayn satakunu nafaqa qaala nafaqat alcaamili fi lacmaal idan alcaamil caamilu lmudaarabati yastanfiqu min almaal lakin alimaam malik yashtarid fi safarihi ida saafar إذا كان في البلد في الحضر لا يأخذ منه شيئا من النفقة والكسوة لكن إذا سافر بالمال fainahu yaakudu طacaamahu wa kiswatahu wamaa yuslixuhu bilmacruuf xasaba almacruuf waxasaba almafhuum bayna annaas wamaa yuslixuhu bilmacruuf biqadri اlmaal wahada yarjic ila almaal liana almaal yatafaawat famaalun yataxamalu nafaqa kabiira wa maalun laa yataxamalu dalik faannafaqatu bilmacruufi calaa qadri ilmaal laysa hunaaka taxdiid sharci kam yaakudu alcaamil wa kam yajuusu lahu wamaa hiya ujrat lfunduq aladii yaskunu fiihi wamaa hiya ujrat sayaaraat alatii yarkabuha wa huwa yashtaqil hada gayru maxduud wainamaa tarjicu hadi lumuur ila alcurfi almabniya calaa qadri ilmaal qaala wamaa yuslixuhu bilmacruufi biqadri ilmaali idaa shakasa fi lmaal yani ida dahaba bilmaali yutaajiru fiihi khaarija alxadar yani saafar ida kana almaalu yaxmilu dalik ida kana almaalu hada yaxtamil lakin waaxid maala dufica lahu miatain dolar aw arbacmia dolar wa yaquulu ana usaafiru bihi ila limaaraati maa yataxaml ida kana almaalu yaxmilu dalik ayib yastanfiqu min almaali wayaktasi min almaali ida kaana hada fi safar lakin ida kaana fi lxadar yaquul la yaquul faida kaana muqiima fi ahlihi falaa nafaqata lahu fi lmaal walaa kiswat idan huwa yutaajiru wayudabiru amra maciishatihi wa kiswatihi min khaariji hada almaal faida jaaa ribxu yakudu qistahu ayb huna yaquul abu cumar laa khilaafa bayna culamaai ana almuqaarida mu'taman faida talifa hada almaal lisababin lam yufarid fiihi falaa damana caleyh ayb kadalika ajmacuu calaa ana alqiraada laa yakunu ila calaa juzin macluumin min alridxi nisfan kaana aw akhara w aqal laa budda an yakuna hunaka taxdiid fi nisbati اradxi kam yaأkudu alcaamil wa kam yaأkudu saaxibu lmaal alimaam malik haakada kamaa qarara fi lmuwaطa huwa yaakudu nafaqatahu wa kiswatahu idaa saafa lakin ida kaana fi lbalad laa yakudu shaya wa qaala shaaficiy laa yunfiqu fii safarihi walaa fii xadarihi ila biidni rabbina shaafici yaqul laa budda an yastakrija idnan min saaxibi ilmaal falaa yajuuzu lahu an yatasarafa fiihi fima yakusuhu fii safarihi wa fii xadarihi lakin almuhim an laa yakuuna hunaaka nizaac yatafiqaani fi ma yaakudu min hada almaali yunfiqu bihi cala nafsihi liannahu qad laa yakunu lahu camalu aakar walaa maalun aakar wahuwa yuriidu an yashtaqil walaa yumkin an yashtaqila biduuni aklin walaa shurbin walaa kisur faidan yatafiqaani calaa shayin yaakuluhu fii xadarihi wa fii safarihi ayb qaala malik walaa basa بأn yuciina almutaqaaribaani kulu waaxidi minhma saaxibahu calى wajhi اlmacruufi wtabaruc yajuuzu an yusaacid axaduhma alaakhar saaxibu اlmaal wاlcaamil kul waaxid yuciinu saaxibahu calى wajhi اlmacruufi an calى wajhi اtabaruci wاlixsaan walaysa sharطa liannahu ida shtarada saaxibu اlmaali an yshtagila macahu خرج عن وجه القراءة صار عقدا آخر لكن يجوز أن يعينه بالمعروف والتبرع بدون شرط يقول إذا صح ذلك منهما يعني إذا كان هذا بدون شرط يعني إذا صح بمعنى إذا تبرع بالعمل والمساعدة هذا صحيح لكن إذا كان شرط فسد العقد taxawal ilaa shardin ilaa cadin aakhar qaala yaصxa dalika minhumaa qaala malik walaa ba'sa bian yashtariya rabu lmaali miman qaaradahu bacda maa yashtari min asilaci ida kana dalika صaxiixan calaa kayri shay ayib hada alcaamil cindahu badaa'ic mukhtalifa wa anwaac mutanawica hal yajuusu lisaaxibi almaali an yashtariya minhu silcatan laa ba'sa bian yashtariya rabu lmaali miman qaaradahu bacda maa yashtari min asilaaci ida kaana dalika saxiixan ayb ida kaana ida kaana hada alcaqdu caqdu shiraa saxiixan kayfa yakunu saxiixan ida lam yashtarid qaala calaa kayri shart lakin ida ishtarada fi lwal qaala anta تشتقل في هذا المال وتأتي بالسلع لكن أنا سأشتري السلع كلها هذا ليس قراءة هذا معناه أنه يأخذ الربح كله هذا ذهب وأتى بالبضائع ولما أراد أن يبيع قال أنا آخذ كله وأشتري وهو يستفيد الربح العامل ما صار له شيء هذا ما يصح لكن بدون شرط إذا ذهب إليه واشترى منه بعض الأشياء qaala maalikun fii rajulin dafaca ilaa rajulin wa ilaa qulaamin lahu maalan qiraada rajul cindahu cabd fadahaba dafaca ilaa hada alcabdi wa ilaa caamil aakhar bacd almaal wa qaala ishtagila yacmalaani fiihi jamiica ina dalika jaa'izu laa ba'sa bih laa ba'sa bih saara alcaamil caamilayn badalan min alcaamil waaxid caamilayn alcabdu walrajul alaakhar qaal liana aribxa maalun ligulaamihi alribxu maalun ligulaamihi falamaa saara fiihi ribx bacda alcamal saara ribx mushtarak bayna halaata alrajul walcabd wa saaxib wa hada alribx aladi xasala fii yadi alcabdi lahu huwa qaala liana aribxa maalun ligulaamihi an licabdihi walaa yakunu radfu lisayidi xataa yastanzichu minhu wahada mabniyun cinda alimaam malik cala ana alcabda yamlik wayashtarii wayabiic fahada almaal aladii waqaca fii yadihi ilaa an yaakuda minhu sayiduhu waintazacahu minhu lahu huwa qaala wahuwa yani hada alribxu aladii yaksibuhu alcabdu bimanzilati gayrihi min kasbihi falow ishtaqala waktasaba maalan hada almaal milkuhu huwa ilaa an yaakuda saydu lakin ashaafici yaqul la alcabdu wama malak maa yamliku shaya wama waqaca fi yadihi huwa tilqaa'iya lisayid ma laa yajuuzu fi lqiraad qaala yaxya qaala malik ida kaana lirajuli calaa rajuli dayn rajul lahu calaa rajul aakhar dayn fasa'lahu an yuqirahu cindahu qiraada almadiin maa cindahu alaan shay yusadidu bihi dayn faqaala lahu hada almaal aladii laka calaya ijcalhu qiraad qaala ina dalika yukrah xataa yaqbida maalah yukrahu xataa yaqbida maalah hada caqd gayr saxiix idan laabudda an yastalima addayna awala uma yusallimuhu lahu wayaquulu lahu ishtaqil fi lqira'a qaal ina dalika yukrahu xataa yaqbida maalahu uma yuqaariduhu bacdu aw yamsik aw yumsik faida istalama addayna falahu an yumsikahu cindahu walahu an yadfaca lahu marata ukraa min baabila ayb limaada munica an yadkula addaynu fi daa'irati alqiraa qaala wa inamaa dalika makhaafata an yakuuna acsara bimaali hada yukhaaf an tadkula fiihi riba an tadkula fi hada alcaqd riba kayf qaala wa inamaa dalika makhaafata an yakuuna acsara bimaalihi yani hada rajul aladi calayhi dayn kaanahu muxsin wahuwa yuriidu an yuakhira dalika cala an yaziidahu fiih falmacnaa taxawala ilaa anahu yaziidu lahu bacda almaal yuakhiru lahu bacda almudda liyaziida fi qaala macnahu haakada kaanahu yaquulu lahu akhir hada addayn ilaa waqtin aakhar wa ana aziidu fiih fakaanahu saara baaban min abwaabi ariba faida araada an yuqaarida fiihi yastalimu ddayna awala uma yusalimuhu liman yuriidu an yuqaarida qaala maaliku fii rajul dafaca ilaa rajulin qiraad dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan zayd dafaca ilaa camrin maalan min baabi alqiraad fahalaka bacduhu qabla an yacmala fiih qabla an yacmala camrun fii hada almaal halaka nisfuhu maala dafaca ilayhi alfan fahalaka hamsu min uma camila fiihi farabix camila fii kam camila fii hamsmiya farabix faaraada an yajcala araada camrun wa huwa alcaamil an yajcala ra'sa almaali baqiyata almaal yaquul ana اshtakaltu bhamsa mia walhamsa mia daacat idan cinda almuxaasabati yaquul ijcal ra'sa almaal hamsa mia wahiya albaaqiya wlbaaqi ribxun baynana yaquul faaraada yani camrun an yajcala ra'sa almaali baqiyata almaal bacda aladii halaka minhu qabla an yacmala fiih qaal laa yuqbalu qowlu la laa yuqbal hada wayujbaru ra'su lmaali min ribxihi yuqaal kamil awala alalfa kamil alalfa faida baqiya shayun yakunu ribxan wa yakunu baynakuma lakin alآan tukamilu ra'sa almaal uma ida dahara shay baynakuma yaquul wayujbaru ra'su lmaali min ribxihi ribxi lmaal uma yaktasimaani maa baqiya bacda ra'si lmaali yaktasimaani maa baqiya bacda ra'si lmaali calaa shardihima min alqiraa'a kayfa kaana sharduhuma munaasafa kul waxad yaakud bimisl ayib hada almaal aladii yutaajiru fiihi alcaamil ma huwa xaqiiqatuhu hal yadfac likuli shay hal yadfacu kula shayin ila hada alcaam qaala malik laa yasluxu alqiraadu ila fi lcayn min adahabi walwari walaa yakunu fi shayin min alcuruudi wasilac yaquul alqiraad ra'su lmaali qiraad yakunu dahaban aw fidatan ayb walaa yakunu fi lcuruud walaa fi silac yani waaxid cindahu miat kiis min alqamxi yaquul anta khud hada almaal waactabirhu ra'sa maali alqiraad wataajir fiih laa yasma iiil qaala bacdu ahli cilmi yajuuz الذهب اليوم غير متوفر والفضة غير متوفر فإذا قيل لا يجوز إلا ذهب الفضة معناه أنه قد رفع عقد القراء لا بعض أهل العلم يقول لا لا بأس بس يحدد سعر هذه السلعة قال مثلا هذه مئة كيس من القمح انظر وأعرضه للبيع فإذا تحدد سعره فهذا هو رأس مال القراء فإذا عرف سعره وأنه سعره كذا كذا هذا هو الذي يكون رأس مال القراء لكن aslu hada almaal bidaaca waalcaamil yashtagilu fi hadi albidaaca qul huna qaala ibn abi leyla yajuuzu alqiraadu bilcuruud idaa dafaca ilayhi hawban calaa an yabiicahu ma kaana min ribxin fabaynahumaa nisfayn laa shaya fii dalik waqaala ayضa samictu alafram yaquul samictu aba cabdillaahi yus'alu can ilmudaarabati bilmataaci faqad jaa-is maadaama anahu laysa hunaaka daliil sariix fi lmanci naakudu biaqwaali ahli اlcilmi alatii tuwasicu cala annaasi fi lmucaamalaati liana baab almucaamalaat fiiha saca qaala wa min albuyuuci maa yajuusu idaa tafaawata amruhu wa tafaaxasha radduhu hadi masala yaquul maalik min albuyuuci maa yajuus yani maa yusaamaxu fiihi wa yamdi idaa tafaawata amruhu yani idaa faata amruhu rajulaani jaraa baynahumaa baycun muxaram maala bayc malabasat faahada almushtari albidaacata wa baacaha faat yuqul idaa tafaawata amruhu yani idaa faata tafaxasha raddu maa yumkin raddu liannahu qad dakala fii yaddi haalif qaal hada yujawaz khalaas yantahi yujawiz yamdi yumda qaala min albuyuuci maa yajuuzu yani imdaa'uhu idaa tafaawata amruhu yani idaa faata amruhu wa kharaja can yadi almushtari alawal wa tafaaxasha radduhu yani saaba radduhu liannahu qad dakhala fii yadi haalif qaal faama alribaa fainahu laa yakuunu fiihi ila araddu abada ribaa xataa law dakala fii yadi thalit laabudda an yurja qaala faama aribaa fainahu laa yakunu fiihi ila araddu abadan sawaaءn tafaawata aw lam yatafaawat walaa yajuuzu minhu qaliilu walaa kaiir laa yajuuzu min aribaa qaliilu walaa kaiir walaa yajuuzu fiihi maa yajuuzu fii gayrihi gayri ribaa min albuyuuci almuxarama alatii tafaawatat hada qaala inahu yumba lakin ariba la laabuda an yucaad qala lian allah tabaaraka watacala qaala fi kitaabihi wain tubtum walakum bu'uusu amwaalikum laa tudlimuuna ma yajuuzu min ashuruudi fi lqiraar qaala yaxyaa qaala malik fi rajulin ayib hada malik saaxibu lmaal hal yajuuzu lahu an yashtarida calaa alcaamili shuruudan wa hal hadihi shuruud fiiha tafsiil hal kullu shuruud yajuuz aw hunaaka shuruud laa tajuuz qaala yaxyaa qaala maalikun fii rajulin dafca ilaa rajulin maalan qiraadan fii rajulin dafca ilaa rajulin maalan qiraadan wa sharada calayh maada sharad qaala anlaa tashtariya bimaalihi ilaa silcata kada wakada yaquul ishtari faqat alqamxa ishtari faqat alqamxa yucayinu lahu shayئa mucayana min asilcati aw yanhaahu an yashtariya silcatan bismiha aw yaquul laa tashtari asilca alfunaaniya yanhaahu an yashtariya silcatan bismiha qaala maalik man ishtarada calaa man qaarada an laa yashtariya xayawaanan aw silcatan bismiha falaa ba'sa bidalika asilacu kaiira faida qaala lahu laa tashtari alghanam laa tashtari alqamxa hada ma fiihi rib laa budda an yutafaq lianna silaca kaiira siwa qaala man ishtarada calaa man qaarada an laa yashtariya xayawaanan aw silcatan bismiha falaa ba'sa bidalika laa ba'sa bidalika qaala wman ishtarada calaa man qaarada calaa anlaa yshtariya ilaa silcata kada wakada faina dalika makruuh liana hada tadyiiqu cala alcaamil yaqul laa tashtari ila kada kada hada yukhaalifu qasda alqiraar alcaamil yuriidu an yshtariya kula shayin wayarbax wahada yaqulu lahu laa tashtari ila kada faqad hada ma yas qaala ina dalika makruuh ila an takuna asilcatu alatii amarahu an laa yshtariya gayraha kahiiratan mawjuudatan laa tukhlifu yani laa tufqadu fi shitaa'in walaa sayfin hum lagaas bidalik lakin hadihi ida kana fiha majaal wakahiira wa tuujad fi kuli waqtin wa fiiha ribcuhum laa baas idan yutaajir fi hada nawci faqat qaala malikun fi rajulin dafaca ilaa rajuli maala alqiraadi washtarada calayhi fiihi shayhan min aridxi khaalisan duuna saaxibihi faina dalika laa yasluxu wain kaana dirhaman waaxidan ila an yashtarida nisfa ridxi lahu wa nisfahu lisaaxibihi aw huluuhahu aw rubuucahu aw aqala min dalika w akhara faida samaa shaya min dalika qaliila aw kafiira faina kula shayin min dalika xalaal wahuwa qiraadu muslim haadihi suura maa tajuuzu cinda alimaam maalik yaquulu lahu ittajir fii hada almaal waarbax fiih faida jaءa waqt lmuxaasabati ana sayakuunu lii mi'a duulaar min hada almaal uma nataxaasab fi lbaaq qaala walow dirham waaxid ma yajuuz lianna alribxa yataxawalu bihadihi almumaarasati ilaa ribxin fiihi majaahiil kam qadru saaxib almaal wa qadru ribxi idaa fusila minhu mia yajuuz an yakuuna aribxu kullu hadihi mia fayadiicu juhdu hada alcaam faidan laa yajuuzu an yushtarata laa lisaaxibi almaal walaa lilcaamili juzun min almaal laa yadkulu fii almushaaraka yaquul lahu maala anaa di dirham uma bacda dalika nandur fi lbaaqi wahuwa khilaafu qiraad lmuslimiin inamaa qiraad lmuslimiin an yakun hunaaka nisba mucayana nis lii nisf walaka nisf lii thuluth walaka thuluthaan lii rubcun walaka thalaatu arbaa qaal walakin in ishtarata wahada mawjuuda alyowm maala waaxid cindahu sharika yaأti ilayhi naas fayaquluuna ishtaqil bihada almaal wa alribxu baynana fayaqul ana ashtaqil fi hada maadaama ana lii muasasa macruufa wa lii macaarif walii jaah fi الsuuq saakudu ana miئة min hada almaal aw miئatayn aw alf aw alfayn uma bacda dalika nandur fi lbaaqi bilmunaasaba hada mawjuud hu yaqul la hada khilaafu qiraad muslimiin walow dirham waaxid maa yajuuz qaala walaakin in ishtarada ana lahu min aridxi dirhama waaxida famaa fawqahu xaalisan duuna saaxibihi wamaa baynahuma wamaa baqiya min aridx fahuwa baynahumaa nisfayn faina dalika laa yasluh walaysa calaa dalika qiraad muslim hada tawdix lilmisal faidaa qaal ana aakhud mia safaa laa yadkulu fi lmushaaraka faidaa baqiya shay taakhuduu nisbataka wa ana akhud nisbati laa yajuus wallahu aclam